bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu shafaacati shafaacadii ayuu u baab yahay ergeynta shafaaca waxaa la yidhaahdaa qof in loo ergeeyo oo ama howl ou qof kale ka rabay oo loo dhammeeyo iyo waxyaabahaas marka weji inaad ugu ergeyso ama inaad yani qof kala hadasho waxyaabahaas waa ergeyn w soomaali marka ayb wixii marka xaaraan iyo kale a ah meeshii dama soo gelayaan sida aayaddu ku keeni doonaba qaala raximahu llah iclam ogow annahu tustaxabu shafaacatu shafaacadii ayaa la sunneeyaa ilaa wulaati alamri dadka madaxda ah xaggooda yani in qof looga shafeeco iyaga wageyrihim iyo keyrkoodoo min asxaabi alxuquuq dadka xuquuqda leh ka mid ah yacnii qofbaa qof xaq ku leh aduu kaa heybaysanaya matalan qofkiina xaqii ma gudi karo inaad cafis uga dalabto uga raadisid walmustawfiina laha iyo kuwa xuquuqda oofsanayo maa lam takun haddaynan ahayn shafaacatan ergeyn fii xaddin xad ku saabsan qofka haddii da xad ku waajiba maxkamaddii la hor keenay xad uu ku waajibay xad markaas lagama ergeyi kara halaga dhaafa lama dhihi karo hadaanay xad ahayn saasuu ka wada ow amase shafaacatan shafaaca haddaynan ahayn fii amrin arin laa yajuusu ounan bannaanayn tarkuhu ka tegistiisa ka shafaacati shafaaco oo kale ilaa naadirin naadir qof yacni eh, mas uulka ah ayaa loo shafaaco tegaa calaa tiflin cunug yar mas-uulka ah ow amase majnuunin qof waalan ow amase waqfin waqaf nin mas-uulka ah ow naxwi daalika ama wixii lamida ah fii tarki bacdi alxuquuqi xuquuqdii qaarkood inuu ka tago allatii fii wilaayatihi ahayd waxyaabaha aan laga tegi karin waxaa kamida ah ninbaa agoon maalkoodu maamulaa inaad markaa tidaahdid agoontaas maalkooda niyahow intaas ka tag oo xaq a ah, hebel uga tag iyo kan yeel maya kaa waxaas isaga ma ka tegi karo ma iska laha maxaa yeele ayb oo wax agoontu leedahay waa majnuun isaguna sidoo kale wax fasaxa ma bixin karo waqaf ayaa loo dhiibay sidaan u maamulaa layidhi markaasu inta ka leexday ayuu u maamul ayuu waqaf baa maamul la layiri markaasaa inta u timida waxaa tiri nin waqafkan ka tanaasul qaybtaas hebel uga tanaasul ma jiri karta taas fahaadihi midani shafaacatun shafaaco weyaan muxaramatun la xarimay taxrumu cala ashaafici midka shafeecayo waa ka xaaraam korkiisa inuu sameeyo wayaxrumu cala almashfuuci ileyhi kan loo shafaacada xaggiisa loo aadayo wax laga rabana qabuuluhaa inuu aqbala waa ka xaaraam wayaxrumu waxaa xaaraama calaa gayrihimaa kayrkoodna waxaa ka xaaraama assacyu fiiha arrinkaa inay u socdaan idaa calimahaa haddii uu ogaado qofkii ogaadana inuu waxaas u shaqo taga ma ahano oo uu ka qayb galo yani sheekha marka wuxuu ku leeyahay shafaacada iyo inaad qof erge uga noqoto nin madaxa kala hadasho ama nin xaq kuleh a kala hadasho iyo ama dadka xuquuqdooda oofsanayaba inaad tiraa warniyo intaanna ka taga hebel waxba ma haysta anaa oge uga taga u daaya wax fiican wa shafaacadaasuna marka way bannaan tahay shafaacadu marka goormay xaaraan noqotaa ergada goormay xaaraam noqotaa <clears throat> waxay noqotaa xad maxkamaddii yimid oo la xukumay oo xuduudda ilaahay ka mida inaa adiga erge ka noqoto ninkii waxba xaday waa ku caddaatay markhaatiyaalkia lasoo oogay markaasa la xukumay gacanta in la gooyo adiga inaad gacangoyntaas baajiso maya shafaacadaasoo kale waa khalad ayb arin aan banaanayn in laga tagana shafaaco maka goobi kartid maka raadin kartid oo waxaaba ka mida qofku inuu nin ilmo yaryaro agoona maalkiisa ninka haayoo kale iyo nin waalan maalkiisu haayaa waqaf ayuu hayaa inaad tiraa niyow owqaaftan a haysid intaas ninkan uga tanaasulo iska sii u dhaaf taasoo kale marka waa xaaraam waxay xaaraam ka tahay buu yiri qofka ergada samaynayo kan la aadayo waxaas dhaaf la dhahayo iyo nin kastoo u dhaxeeyo haddii uu ogaado xaalku inuu sidaa yahay ayb waa la gartaa u malaynaa wadalaa'ilu jamiici maa dakartuhu wixii aan soo sheegay dhammaantiis adiladoodu daahiratun weeyaan mid iska muuqato fi lkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada dhexdooda wa aqwaali culamaa'i alummati iyo ummadan culammadooda aqwaashooda ayb ayay ku dhex caddahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha man yashfac qofkii shafaaco shafaacatan shafaaco ergo xasanatan wanaagsan yakun lahu u ahaadee yacni waxaa u ahaanayo nasiibun minha nasiib ayaa shafaacada wanaagsan uga sugnaanayo ajir buu ka helaya waman yashfac shafaacatan sayi'atan irgaxun qofkii ergeeyana yakun lahu kiflun minha culays ama nasiib ayaa uga ahaanayo shafaacadaas xun xaggeeda wa kaana allaahu calaa kulli shayin muqiita ilaahayna wuxuu ahaaday midka shay walba awoodo almuqiitu almuqtadiru weyan kan awoodo walmuqadiru hada qowlu ahli luqati wahuwa maxkiyun can ibni cabaasin iyo waaaakhariina ayaa laga sheegay oo min almufasiriina ka mida wa qaala aakharuuna minhum kuwo kale waxay dhaheen oo mufasiriintii kamid ah, almuqiitu alxafiidu weeyaan midka ilaaliya wa qiila almuqiitu alladii midka weeyaan calayhi korkiisa quutu kulli daabatin wa risquhaa daabad kastaa iyo noolo kastaa risqigiisa ama quudkiisa kan ay dushiisu tahay waqaala alkalbiyu almuqiitu almujaazi bilxasanaati muqiit waxaa layidhaha midka xasanada abaal mariyay wasayi'ati iyo sayi'ada labadaba abaal mariyay waqiila waxaa layidhi almuqiitu ashahiidu weyaan midka goobjooga ee markaatida huwa raajicun ilaa macna alxafiid ayay u noqonaysaa wa ama alkiflu fa huwa alxadu walnasiibu waa nasiibka iyo dheefta wa ama ashafaacatu almadkuuratu shafaacadii la sheegay fil aayati aayadda dhexdeeda lagu xusay faljumhuuru culimada badankood calaa annaha haadihi shafaacatu shafaacadan inay tahay almacruufatu ee la yaqaano wahiya shafaacatu nnaasi dadkii shafaacadoodii waaye bacdihim qaarkood fii bacdin qaarka kale ay u ergeynayaan wa qiila waxaa layidhi ashafaacatu lxasanatu an yashfaca inuu shafaaco waaye iimaanahu iimaankiisa bian yuqaatila alkufaara gaalada inuu la dagaalamo wallahu aclam iimaankiisu inuu siiyo waa marka inuu gaaladii la dagaalamo sidaana waa layiri qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimin can abi muusa can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa ataahu haddii uu u yimaado daalibu xaajatin xaajo mid dalbaayo mid baahan haddii uu u yimaado wax rabo aqbala calaa julasaa'ihi nebiga dadka la fadhiya ayuu ku jeesanayey fa qaala waxa uu dhahay ishfacuu war ergeeya tu'jaruu waa la idin ajarsiinayaaye wayaqdi llaahu ilaahayna wuu xukumayaa calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa maa axaba wax laala wixii uu jeclaysto ayuu ku xukumaa wafii riwaayatin maa shaaa riwaayana waxay leedahay maa shaaa wafii riwaayati abi daawuud ishfacuu ilaya aniga iisoo ergeeya oo dadka erge ka noqda litu'jaruu si la idin ajarsiiyo walyaqdi llaahu allana ha xukumo calaa lisaani nabiyihi nabigiisa carabkiisa maa shaaa wuxuu doono hadihi riwaayatu riwaayadan tuwadixu waxay cadaynaysaa macnaa riwaayati saxiixayn saxiixaynka riwaayadeeda ayay cadaynaysaa wuxuu ka wadaa maadaama nebigu isaga uu ahaa ummaddan nebina uu ahaa rasuul uu ahaa maamulkoodiina uu gacanta ku haayay isaga ayaa nebigu wuxuu leeyahay sala allahu caleyh waali wasalama aniga erge iga soo doona yacni xaggayga yani erge kasoo raadiya oo dadkii intaad yacnii igala hadashaan ama qofkii xaalkiisu sii yahay iyo waxyaabahaas nacam ayb ishfacuu ilaya ayb amase dadka aniga ii yimaado oo wax iga rabo haddii marka aana waxba u haynin adinka wax iga siiya oo ergeeya qaala waraweynaa fii sa marka ajar baa laga helaya walyaqdi illaahu calaa lisaani nabiyi maa axabana wuxuu ka wadaa de nebigu markaas waxaa dhici karto <clears throat> inuu inta qofkii sidaa yeelayo ergadaa sameeyey inuu intuu duceeyo khayr badan uu gaaro helo qaala warawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi can ibni cabaasin radia allaahu canhuma fi qisati bariirata wa zawjiha bariira iyo ninkeeda qisadii ku saabsanayd qaala waxa uu yidhi bariira waxay ahayd gabar yar oo caaisha ay xoreysay ninka qabi jiray addoon bay iyada awal ahayd ninka qabi jirayna addoonnimadu baaqi ku noqdo mugiis ayaa la dhihi jiray iyada marka waa la xoreeyey markay xorowday sharcigu marka waxuu qabaa eh, qofka naagtu ay xorowdo ninkeediina weli uu addoonnimo uu yahay waxay dalban kartaa fasakh in markaa laga fasakho hadday doontana waa iskala joogi kartaa ayb marka bariira markii ay xorowday ninkii inay ka tagto ayay rabootay oo khiyaarkii waxay qaadatay ka tegista marka ninkeedana aad buu u jeclaa rasuulku marka yani u dhihi jiray yaa rasuulallah igala hadal qaala waxa uu yidhi qaala laha nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ku yidhi low raajactiihi haddaad u noqon lahayd ninka isaga noqon qaalad waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ta'murunii ma i amraysa amar miya qaala waxa uu yidhi inamaa ashfacu ku amri maayo aniga erga un baan ah ninkaas isoo dirsaday adaan kaala hadlaa ayb inaad wax u qabato ood la joogto qaalad waxay tiri laa xaajata lii fiihi rasuul allo waxdana ninkan kama lihi aniga haddaynanba amar ahayn amarka nebigu haddii wax amar ay noqdaan amarka nebiga ninka ka taga waa dembaaba waana khasaara laakiin ninka haddii ay khiyaarkiisa uu yahay oo nebigu uu leeyahay saana ninkan u samee laakiin aniga amarkuuguma lihi iyada markaa waxay doorata sidaas saxaabada marka waxay ku tusaysaa inay kala fahamsanaayeen wixii amar iyaga ku ah iyo wixii aan amar ahaynoo khiyaar ay u leeyihiin marka haddii nebiga sidaa la yirina oo ilaa xaajata li fiihi ay tiri ma yacni malahan lahan dembi eh, ku yeelan mayso qaala warawaynaa fi saxiix اlbukhaariyi can ibni cabaasin qaala lama qadima cuyaynat bnu xusnin ibni xudayfata bni badrin nasala cala bni akhiihi wuxuu ku soo degay wiil ou adeer u yahay walaalkii wiilkiisa alxuri bni qays wa kaana xur wuxuu ahaa min annafari dadkii alladiina yudniihim uu soo dhoweyn jiray cumaru radia allaahu canhu cumar faqaala cuyaynatu cuyeyna waxau yidhi yabna akhii adeer laka wejhun wej ayaad weji ayaa ku leedaha cinda hada alamiiri ninkan amiirkaah weji baa ku leedaha agtiisa fasta'din lii calayhi iga soo idin dalab fasta'dana waa uu idin dalbay faadina lahu cumaru cumarna waa uu idmay inuu usoo galo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ninkan xuru bnu qays adeerkiisa u shafaacay cumaro uga shafaacay cumarow ninkan waa kuu baahan yaha kuu soo gala hay iisoo geli shafaaco falamaa dakhala markuu soo galay cuyayna qaala waxa uu yidhi hii yabna alkhaaab hii yabna alkhaaab ina khaaabo wuxuu yidhi hii marka carabta waa kelmad ay iyagu marka u isticmaalaan qofku marka uu qof u dhaarsan yahay ama wax ka tabanayo kale u isticmaala kufrku marka waxay yidhahdaan aadaa la ahdaa saasoo kale kii yabna alkhadaab fawallaahi baan ku dhaartay maa tucdiina aljazla wax weynama siisid walaa taxkumu baynanaa bilcadli cadaalad naguma maamushid naguma xukuntid faqadiba cumaru cumar waa xanaaqe xataa hama an yuuqac bihi ilaa uu ka hamiyey inuu ku dhaco ninkaa u garaaco faqaala alxuru xur waxa uu yidhi amiir almuminiin in allaha caza wajala alleh qaala linabiyihi sala allahu calayhi wasalam nabigiisa wuxuu ku yidhi khud ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin cafiska qaado macruufka far jaahiliintana ka jiiso waina kana min aljaahiliina buu kamid mid yahay fawallaahi baan ku dhaartay maa jaawazaha cumaru cumar ma dhaafin xiina talaaha calayhi markuu ku akhriyey xur aayadda bisuaib istaagaba wa kaana cumar wuxuu ahaa waqaafan cinda kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa mid ku istaagid badan ma dhaafi jirin kitaabka alla hadda xadiidkan hadda kahor waana soo maray maxalu shaahidka laakiin meeshan waxay tahay adeerow ninkan fasax iiga doon aan u galee waa uu fasax qaaday intaas waa shafaacada lagu sheegay mar shafaacadii qayb ka mida way tahay baabu istixbaabi atabshiiri watahni'ati bishaaraynta sunanimadeediibu u baabyahay watahniati iyo tahniyada qofka in loo hambaliyeeyo qaala allahu tacaala alla uu yidhi fanaadathu lmalaa'ikatu wahuwa qaa'imun yusallii fi lmixraab malaa'igtiibaa u dhawaaqday zakariye wahuwa qaa'imun isagoo taagan yusallii fi lmixraabi mixraabka uu ku tukanayo maxay ugu bishaareeyeen an allaha yubashiruka biyaxyaa ilaahay wuxuu kugu bishaaraynayaa yaxye ulixeel la yidhaahda ilaahay ku siin doonaa ayb meeshaas marka wuxuu leeyahy in yubashiruka biyaxyaa ayaa laga rabaa waa loo bishaariyey nabiyulahi zakariya wa tacaala alla waxauu yidhi walamaa jaaat rusuluna rususheennu markay timid ibraahiima ibraahim bilbushraa ay ula timid bishaaradii waqaala tacaala alla wuxuu yidhi walaqad jaaat rusuluna ibraahiima bilbushraa wa qaala tacaala fabasharnaahu waxaanu ugu bishaaraynay bighulaamin wiil xaliimin dulqaad badan wa qaala tacaala qaaluu laa takhaf ha cabsanin bay dhaheen wabasharuuhu bihulaamin caliim wiil cilmi badanna ugu bishaareen wa qaala tacaala alla waxauu yidhi qaaluu laa tawjal waxay yidhaahdeen ha cabsanin inaa nubashiruka bihulaamin caliim ayaanu kugu bishaaraynaynaa wa qaala tacaala alla waxauu yidhi wamra'atuhu haweenaydiisiina qaa'imatun ay tahay mid taagan fadaxikad waa qososhay fabasharnaaha waanu u bishaarayna biisxaaqa baanu ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana yacquub yacquubaan ugu bishaaraynay wa qaala tacaalaa idkur xus id waqti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii ay tiri yaa maryamu maryamooy in allaha alla yubashiruki wuxuu kugu bishaaraynayaa bikelimatin kelmad minhu xaggiisa ka ahaatay yani kelmadda waa kun bikelimatin minhu yacni kelmad alle xaggiisa ka ahaatee cunug ku samaysmi doono alla kugu bishaarayna wqaala tacaala dalika aladii yubashiru allahu cibaadahu aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati dalika kaagaasi alladii allhi weyaan yubashiru dalika kaagaasi alladii kii yubashiru llaahu alla uu bishaareynaayo waa cibaadahu addoomihiisa ugu bishaaraynaya aladiina kuwa addoomaha oo aamanuu rumeeyey oo camilu saalixaati sameeyey wa qaala tacaala fabashir cibaadii addoomadeeda u bishaare ayaa nebiga lagu amray aladiina yastamicuuna alqowla kuwa hadalka dhegeysanayo fayatabicuuna raacayaan axsanahu ay xusnahu wanaagiisa raacayaan fayatabicuuna axsanahu kulligiis waa wanaagsan yahay qaala tacaala waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun waqaala tacaala yowma tara almuminiina walmuminaati marka udkur xus yowma maalin tara aad arkaysa almuminiina iyo walmuminaati haweenka muminaadka yascaa nuuruhum nuurkooda ou soconayo beyna eydiihim hortooda oo biaymaanihim midigayaalkooda bushraakum waxaa la dhahayaa bishaaradiina alyowma maanta jannaatun weeyaan tajrii min taxtiha alanhaar wa qaala tacaala yubashiruhum rabuhum biraxmatin minhu rabbigood baa wuxuu ugu bishaareynaya naxariis xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho wa jannaatin jannooyin lahum ayb waxay leeyihiin fiiha fi ljannaati jannaadka dhexdooda naciimu nicmo muqiimu negi ah waama ama alaxaadiisu axaadiisa alwaaridatu soo aroortay alwaaridatu ee soo arooreysa fil bishaarati kusoo arooreysa bishaaradii fakaiiratun jiddaa fakaiiratun weyaan mid aada u badan jiddan aad mid badan waa jiddan aada u badan fi saxiixi mashhuuratun saxiixa dhexdiisay mashhuur ku tahay fa minhaa waxaa ka mid a xadiidu tabshiiri khadiijata radia allaahu canha xadiidkii ku saabsanaa u bishaaraynta khadiija bibeytin loogu bishaareeyey guri filjannati jannada dhexdeeda ahaaday min qasabin ka samaysan laa nasaba daalfihi dhexdiisa ounan ahayn walaa sakaba qaylana aynan ahayn ayb jawharad ka samaysan wa minhaa waxaa kamid ah xadiidu kacbi bni maalik baa kamida ah radia allahu canhu almukharaju fi saxiixayni lagu soo saaray fii qisati towbatihi qisadii kacab markuun ilaahay ka toobad aqbale kacab binu maalik iyo muraarat bnu rabiica iyo hilaal bnu umaya ahaayeen saddexdooda towbadooda dibaa loo dhigay markii khaswatu tabuk ayay ka hareen dagaalkaas oo nebiga ma aynan u raacin markii nebigu soo laabtayna cudurdaar ma aynan sheeganin konton habeen ayaa laga aamusnaa fii suurati towba ilaahay ku sheego wa cala halaathati aladiina khullifuu ayadan markii laga toobad aqbala marka kacb ibnu maalik qaala waxauu yidhi samictu waxaan maqlay sawta saarikhin mid qaylinaya sawtkiisa yaquulu biaclaa sawtihi ku dhahaayo yaa kacba bna maalik abshir kacb ibni maalik uu bishaarayso fadahaba annaasu dadkii way tageen yubashiruunana ayagoo noo bishaaraynayaan wandalaqtu waan tegi ata'amamu rasuula allahi sal l salam anuu nebiga u qasdaayo yatalaqaani innaasu dadkana ay ila kulmaayaan fawjan fawjan kox kox yuhanni'uunii bitowbati iyadoo towbada ay igu hambaleynayeen ilaahay towbada uu iga aqbalay oo qur-aanka lagu sheegay wayaquuluuna waxay dhahayeen liyahnika towbatullaahi ilaahay towbadiisa bogaadinha kugu sugnaato calayka korkaaga uu ka aqbalay xataa dakhaltu lmasjida ilaa aan masaajidka ka galay fa idaa rasuululahi sal salama nebiga waaba isaga oo oh, xowlahu naasu agagaarkiisu ay dadkii yihiin faqaama dalxatu bnu cubaydillaahi dalxa ayaa istaagay yuharwilu isagoo soo ruculaynayo xataa saafaxanii ilaa uu igacangeliyey isalaame wahana'anii uu marka ii tahniyadeeyey fa kaana kacbun kacab waxa uu ahaa laa yansaaha lidalxata dalxa ma iloobi jirin ninka wuxuu ahaa inta usoo istaaga usoo ordayo saa u salaame marka ma uunan hilmaami jirin qaala kacbun kacab waxa uu yidhi famaa sallamtu calaa rasuulilahi sal ly salam nebiga korkiisa maba aanan salaamin qaala waxa uu yidhi wahuwa isaga oo yabruqu wajhuhu falamaa sallamtu cafwan falamaa sallamtu markaan salaamay calaa rasuulilahi sal allahu aleyh ali wasalam rasuulka korkiisa qaala waxau yidhi wahuwa isaga oo yabruqu wajhuhu wejigiisa uu ifaayo min asuruuri farxad darteed uu ka ifaayo ayaa waxa uu yidhi abshir bishaarayso kacbow bikhayri yowmin maalinkan ugu khayr badan mara caleyka kusoo maro mundu waladadka ummuka hooyadaa intay ku dhashay maalin intay hooyadaa ku dhashay maalinka ugu khayrka badnaa ee kusoo mara ku bishaarayso ilaahay baa towbadiisa aqbalay waa la ammaanay qur-aankii baa lagu sheegay oo ilaahay sidqigiisiibu wuxuu yidhi ayuha ladiina aamanuu ya ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha wakunuu maca asaadiqiin ayb meeshaa marka wuxuu ka rabaa towbadaas in laysugu bishaaray jiray ayb baabu jawaazi tacajubi bilafdi tasbiixi watahliili wanaxwihimaa in la yaabo tacajubka bannaanaanshihiisii ayuu u baab yahay caddayntiisa bilafdi tasbiix in lagu yaabo bilafdi tasbiix lafdi oo tasbiix subxaan allah bilafdi tasbiix in lagu yaabo watahliil iyo lafdu tahliil oo naxwima oo yani wuxuu ka wadaa marka la yaabayo in la yiraahdo subxaan allah qofku waxbuu ka yaabo subxaan allah inuu dhehe laa ilaaha ila allah inuu dhihi karo iyo wanaxwihimaa wixii lamida oo layaabku marka waxyaabo badan buu leeyahay oo eh, siiqooyin kala duwan qala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga laqiyahu nebigu la kulmay abuu hureyra wahuwa junubun isagoo abuu hureyre janaabo qabo fansalla waa siibtay fadahaba fakhtasala waa tegey waa soo qubaystay abu hureyra fatafaqadahu nabiyu sal l salam nebigii baa raaraadiyey falamaa jaaa markii uu yimid qaala waxa uu yidhi ayna kunta xaggeed jirta ya abaa hureyra abuu hureyrow qaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu laqiitanii waad ila kulantay waana junubun anoo janaabo qabo fakarihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fariisto xataa aktasila ilaa aan ka qubaysto faqaala nebigu waxau yiri subxaana allah waaba yaabee nebiga marka ina almumina muminku laa yanjusu ma najaasooba adig korkaaga maa najaasa maxaa iiga tegaya maa isalaanti qaala warawaynaa fi saxiixayhima can caaishata radia allaahu canha ana imra'atan haweeney sa'alat inabiya sal l ly salama nebigay su-aashay can quslihaa qubayskeeda min alxaydi ay ka qubaysato xaydka say u qubaysan lahayd weydiisay fa amarahaa nebigu wuxuu amray kayfa taqhtasilu say u qubaysan lahayd qaala waxa uu yidhi khudii qaado firsatan gabal min miskin miski la geliyey fatadaharii bihaa ku dahaaro qaado qaalad naagtii waxay tiri kayfa atadaharu bihaa seen ugu dahaaro qaadanayaan seen iskugu nadiifiya qaala tadaharii bihaa war ku dahaaro qaado qaalad kayfa qaala subxaana allah tadaharii isku nadiifi fajtadabtuhaa waan soo jiide ilaya xaggaygan usoo jiiday tiri caaisho faqultu waxaan idhi tatabacii athara dami war meesha dhiigga ka soo baxo raacraac la raacraac ayb qultu hada lafdu ixdaa riwaayaati lbukhaariyi weeyaan wabaaqiyaha wariwaayaatu muslimina bimacnaahu walfirsatu bikasri lfaa'ifaadoo lahoos dhiga waa wabisaadi lmuhmalati isaad la dhibic tiray alqidcatu waa gobolka wlmiskuna bikasri lmiimi waay wahuwa aiibu lmacruuf waa diibka la yaqaano waqiila almiimu maftuuxatuna waa layiri walmuraadu aljildu firsata maskin firsatan min maskin waa la dabdiyey maskin marka hadii la yiraha waxaa laga wadaa maqaarka waqiila aqwaalun kathiiratuna waa layiri walmukhtaaru sida la doortay anahaa takudu waxay qaadanaysaa qaliilan wax yaroo min miskin miski fatajcaluhu waxay yeelaysaa fii qudnatin suuf aw suufatin ama suuf aw khirqatin ama mara ow naxwiha watajcaluhu fi lfarji farjiga ayay gelinaysaa marka ay yeelaysaa lituayiba si ay u nadiifisay u udgiso almaxala maxalka watusiila raaixata raa'ixadana ay u suuliso alkarihata waqiila waxaa leeya in almaluuba minhu shayga marka lagu dalbaayo isaga israacu culuuqi lwaladi cunuga yacni manidiisa uu ka samaysmayo inay degdegto huwa daciifun waana daciifu yirka wallahu aclam <clears throat> un baa lagala jeedaa qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can anasin radia allaahu canhu ana ukhta rubayic uma xaarisata kharajat insaanan jaraxad insaanan qof bay dhaawacday fakhtasamuu ila nabiyi sal l slam nabigay usoo dood tageen faqaala nebigu waxau yidhi alqisaasa alqisaasa qisaasta qaata oo qaata faqaalat umu rubayic waxay tidhi yaa rasuul allah ataqtasuu waxaad qisaasaysaa ka qisaasaysaa min fulaanata hiblaayo wallaahi laa yuqtasu minha ilaahan ku dhaartay inaan la qisaasaynin yani marka xukunka alle inay inkiraysa kama wado ayb waxaa weeyaan aad bay ula culus tahay yani waa la cuslaatay xoogaa ama xal kale iyo yimaadaaba isleedahay faqaala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam subxaana allah nebigu waa la yaabay yaa uma rubayic alqisaasu kitaabuullah alqisaasu qisaaska kitaabullaahi xukmu kitaab illahi ilahay kitaabkiisa xukunkiisa qultu aslulxadiidi fi saxiixayni buu ku sugan yahay walaakina hada almadkuura midkan la sheegay lafdu muslim waay wahuwa qaradunaa hunaa meeshan weyaan qaradkeena warubayic bidami raa'i raadoo la godo waay wa fatxi lbaa'i bacdoo la kordhigo almuwaxadati la haldhibiceeyey wakasri kasri ya-da oo la hoos dhigo almushadadati la shiday arubayic la yidhaa ayb qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can cimraana bni lxusayn radia allahu canhuma fi xadiidihi tawiil fii qisati lmar'ati haweeneydii allatii usirad la qafaalay fanfalatad soo fakatay wa rakibad naaqata nabiyi sal l slam nebiga hashiisiiyay soo fuushay wanadarad waxay nadartay in najaaha allahu tacaala ilaahay hadduu soo badbaadiyo latanxarannahaa inay gowrici doonto fa jaaad way timid fadakaruu dalika lirasuulilahi sal l slam nebigay u sheegeen faqaala waxauu yidhi subxaana allah bi'sa maa jazatha waxay ugu abaalguddaa baas leh marka subxaan allahdaasuu ka rabaa qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi muusa alashcariyi radi allaahu canhu fii xadiidi listi'daani anahu qaala licumar radi allaahu canhu wuxuu ku yidhi alxadiida wa fii aakhirihi ya bna alkhadaab laa takuunanna ha ahaanin cadaaban cadaab calaa asxaabi rasuulilahi sal l slam ha ku noqonin qaala subxaana allah inamaa samictu shay-an baan maqlay fa axbabtu an athabata ay atahabata inaan iska sugo yani xadiidkan wuxuu ahaa abuu muusa alashcari baa cumar usoo isagoo mashquulsan ayuu kasoo idin dalbaday ma uunan u idmin eh, ma maqal marka lagama furin albaabkii saddex jeer markuu sidaa ugu celceliyey isagana iska tegi markaasuu cumar wuxuu yidhi alam asmac qowla bni qays cabdillahi bni qays warkiisa sooma aanan maqlaynin mardhow aawe isagii baa la doonay markaasu wuxuu yii waa iska tegay yiri nebigan waxaan ka maqlay ida axadukum alaaan midkiin hadduu saddex jeer idin dalbado falam yu'dan lahu aan loo idmin markaa ha iska tago markaasuu wuxuu yidhi ama markaati baad ii keenaysaa ama waa ku garaacayaa markaasa aakhirka xadiidka waxaa ku jirta cumarow cadaab asxaabta rasuulka ha ku noqonay markaasuu yidhi subxaana allah waa yaabiye maxalushaahidka marka subxaan allahdaas dayaabkaas inamaa samictu shay-an waxbaan maqlay aniga faaxbabtu an athabbata inaan sugo oo aan iska hubsado ayaan jeclaystay ule marka halkaa isaga wuxuu ka wadaa maadaama ummaddii mas-uul u yahay dadku inaynan ku degdegin rasuulkaa yiri rasuulkaa yiri oo aan la hubsanin sida dadkanoo kale ma aha maxaa yeele nebigaa yiri wax caadiya ah maaha nebigaa yiri marka aad leedaha waxaan waa xugun sharci ah waay ayaad leedahay hebelaa yirina wax ka dhalana malaha laakiin nebigaa yiri waxbaa ka dhalanaya sidaa darteed marka in layska ilaaliyo aad laysaga feeriyo <clears throat> cumar marka taas ayuu dadka uu maskaxdooda gelinaya maahan in hal qof hadalkiisa saxaabada kamida ah uunan yeelaynin oo beentaa waa inuu leeyahay sidaa ma aha qala wrawaynaa fi saxiixayni fi xadiidi cabdillaahi bni salaam radia allaahu canhu atawiil lamaa qiila markii lagu yidhi inaka min ahli ljannati ayaa tahay qaala subxaana allah buu yidhi maa yenbagii liaxadin axad uma haboono an yaquula inuu yidhaahdo maa lam yaclam wuxuunan garanayni cabdulaahi bni salaam markii lagu yidhi ahlujanna tahay waxa uu yidhi subxaana allah waa yaabay waxa uu yidhi maa yenbaqii liaxadin qof uma haboono an yaquula maa lam yaclam inuu iska yiraahdo wuxuunan ogeyn wadakara alxadiid baabu lamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkari macruufkoo laysfaro ay u baab yahay wannahyi can ilmunkari munkarkoo layska reebo hada albaabu baabkaani ahamu labwaabi abwaab midka ugu ahamsan waa ow amase min ahamihaa abwaabta diinta kuwooda ugu muhiimsan buu ka mid yahay likahrati nusuusi nusuustii badnaanteeda darteed alwaaridati fiihi dhexdiisa kusoo arooreysay licidami mowqicihi mowqiciisa u dhacayo weynaanteeda darteed wa shidati alihtimaami bihi iyo ka murgidda isaga laga murgoo laga fakero darnaanteeda ad yacni in ihtimaam loo siiyo wa kahrati tasaahuli akhar innaasi fiihi iyo dadka badankood sida ay u fududaysanayaan badnaanteeda walaa yumkinu ma suurtoobaysa buu yidhi istiqsaau maa fiihi waxaa ku dhex jira in la raacraaco hunaa meeshan lagu raacraaco maxaa kitaabka waa mukhtasar laakin laa nukhilu ma dhimayna bishayin wax min usuulihi usuushiisa ka mida waqad sanafa alculamaau culimadu way sanifeen fiihi fii hada albaabi baabkan dhexdiisa baabulamri bilmacruuf mutafariqaatin ayay sanifeen waxyaaba kala tagtagsan oo aad u badan oo qad jamactu qidcatan ayaan ururiyey minhu isaga kamida mida ah fii awaa'ili sharxi saxiixi muslim xadiidka abi saciid markuu fasiraayo man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi wanabahtu fiihi waan baraarujiyey kan dhexdiisa calaa muhimaatin muhimaat ayaan ku baraarujiyey laa yustagnaa can macrifatiha aan laga deeqtoonaanaynin in la garto qaala allaahu tacaala alla waxau yidhi waltakun minkum waltakun ha ahaato minkum idinka ha idinka mid ahaato ummatun ummad yadcuuna ila alkhayri khayrka dadka ugu yeerayaan wayamuruuna bilmacruufi macruufka farayaan wayanhowna cani lmunkari munkarka reebayaan waulaaika kuwaadaas hum lmuflixuun <clears throat> waa kuwa liibaanay wa qaala tacaala alla waxauu yidhi khudi alcafwa cafiska qaado waamur bilcurfi macruufkana far wa tacaala walmu'minuuna walmu'minaatu nimanka mu'miniinta haweenka mu'minaatka bacduhum qaarkood awliyaa u bacdun bay isu yihiin hil ayay isku yihiin iyo garab iyo gacal yamuruuna bilmacruufi macruufkay ayay farayaan wayanhuuna cani ilmunkari munkarkay reebayaan wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi kaanuu waxay ahaayeen reer bani israa'iil laa yatanaahuuna inaynan iska reebaynin can munkarin munkar munkarka oo facaluuhu ay sameynayaan <clears throat> munkar ay sameeyeen iskama celin jirin labi'sa maa labi'sa shay u shay baa baas lahaade kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay samaynayaan walaayaatu aayaadka oo bimacnaa maa dakartuhu waxa aan soo sheegay macnihiisa mashhuuratun kuwa caan iska ah qaala warawaynaa fii saxiixi muslimi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sal allahu alayh wali wasalama rasuulkan maqlay yaquulu isagoo dhahayo man ra'aa minkum munkaran man ra'aa qofkii arka minkum xaal uu idinka idinka mid yahay munkaran munkar falyuqayirhu ha dooriyo biyadihi gacantiisa fain lam yastadic hadduunan awoodeynin fabilisaanihi fain lam yastadic haddii aanu awoodeynin fabiqalbihi wadalika kaagaasina adcafu liimaan iimaan midka ugu tabarta daran meeshan marka falyuqayirhu biyadihi imaam axmed waxaa laga wariyaa gacantaha ku dooriya macnaheedu haddila ma ahan qofka seef ha qaata ma aha munkarkii iyo qofkii haddaad gacantaada ku kala dhex gasho waad doorisa gacan baa ku doorisa waana qofka marka uu awoodayo dabcan haddii aanu awoodaynin carab haddii aan la awoodaynin qalbiga in laga naco waa inaan laga waynin qofka muminka haddii laga waayo iimaan meesha kuma haayo macno leh iimaan meesha kuma haayo ayb waxaa xadiidka laga qaadanaya iimaanku inuu marka naqsi uu ku dhici karo ayb taana marka xadiidku waa tusaya ayb qaala waraweynaa fi kita waxaa kaloo iyadana muhiima man ra'aa minkum munkaran baa lii horta sheegu inuu munkar yahay in kale inaa garanaysid haddaadan aqoonin inuu munkar yahay in kale de waxa ay radinaysa sax ma noqon karaa ma noqonayaan markaas ashyaa marka waxyaabahaas dadku munkarkay inkiraan waxna waa iska waxyaabo daahiroo qof walba u garan karo kuwa noocaasoo kalea loo qofkii reebayo muslima laga celin maayo caalim inaad noqoto waa shardi ma la dhahay laakiin wixii u baahan nusuus iyo cilmi iyo u baahan iyagu iyo ogaal qofka uga baahan iyo tasawur badan u baahan iyo iyagu qofka ahlucilmiga ay yaqaano ayaa reebayo habka loo reebayo dabcan isagana cilmi iyo macrifo in loo yeeshay u baahantaha <clears throat> oo mararka qaar ba waxaa weyaan aad ibnulqayim ibnu teymiya waa u sheegaan mararka qaar ayaa laga yaabaa munkarka reebidiisu inay ka dhalato munkarka weyn waa laga tegaa ma la reebay munkarkaas hadiiba la ogyahay inay ka dhalanayso munkar kasii weynin badan oo kasii foolxumo badan oo qofka faqiiha marka waa qofka yaqaano khayr alkhayrayn labada khayrkan khayr badan labada shar midda daran tan fudud si u qaato hadday noqoto iyada mooyaane inaa wax majaal kale hadduunan furnayn qaala warawaynaa fi sunani abi fi kitaabi tirmidiyi can xudayfata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaae lata'murunna bilmacruufi macruufkaad faraysaan walatanhawunna waad reebaysaan cani ilmunkari munkarkii baad reebaysaan <clears throat> ow layuushikanna allaahu waxaa dhow oo alla xaggiisa ka dhow inuu soo dedejiyo yabcahu calaykum korkiina inuu kusoo diro ciqaaban ciqaab minhu xaggiisa ka ahaanaya uma tadcuunahu waa tuugaysaan falaa yustajaabu lakum la ajiibi maayo qaala tirmidiyu xadiidun xasan qaala warawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiy wاnnasaa'iyi wbni maajah biasaniida saxiixati can abi bakrin sidiiq <coughs> radia allaahu canhu qaal yaa ayuha nnaas dadow inakum idinku taqra'uuna haadihi alaayata aayaddan baad akhrinaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum naftiinna ogaada mu'miniina laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla qofkii dhumo idahtadaytum haddaad hanuuntaan idinka wainii aniguna samictu rasuul allahi sal allahu alayh wali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina annaasa dadka idaa ra'aw aalima haalimka hadday arkaan walam yaakhuduu aynan qabanin calaa yadayhi labadiisa gacmood aynan ku dhegin oynan gacmaha ka qabanin ow shaka waxaa degdegaya an yacumahum ullaahu ilaahay inuu ku camimo biciqaabin minhu ciqaab xaggiisa ka ahaa ciqaab inuu ku camimo marka musiibadu haddii bannaan si calana loo sameeyo munkarka aanna la doorinin musiibo caama imaanaysa marka qofkan marka munkarkiisa aniga isaga keligiiso dhibaa iyo ma soconaysa markaasoo kale qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda wاtirmidiyi wagayrihima can abi saciidi can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal waxa uu yihi nabiga afdalu ljihaadi jihaadka ugu fadliga badan kelimatu cadlin weeyaan cadaalad kelmadeedu cinda suldaanin suldaan agtiisa laga yiraahdo jaa'irin oo jaa'ira qaala tirmidiyu xadiisan xasan afdalu ljihaad waxaa weeyaan kelmad xaqa suldaan jaa'ir agtiisa laga sheego agtiisa marka waxay keenaysaa in inta loo galo ilaahay ka cabsi la yiraahdo loo sheego xaqi oo markaasi sir a loo waaniyo agtiisaa la yiri agtiisa in lagu sheega marka haddii markaas intuu ku qabto uu ku dilo de jihaad baad ku dhimatay istustus iyo waxaasna ma qabtid laakiin hadaad mimbarka ka cayso asagiina aadan u tegin ama qoraal wax u qorin yani nusxi maahan taa iyadu markaxadiis baana kusoo aroortay ninka amiirka in si sira loogu naseexayo hoose adoo marka hoosta ugu naseexayna cidna aynan ku ogeyn haddii uu ku dilo taasaa u dhow marka ikhlaas iyo khayr iyo jihaad wanaagsan qultu walaxaadiidu axaadiista fi lbaabi baabkan dhexdiisa ku sugan ashharu min an tudkara way ka caannimo badan tahay in la sheego wa hadihi alaayatu lkariimatu aayadan kariimada a mimaa ayay ka mid tahay yaktaru biha uu ku kadsoomaya kathiirun in badan oo min aljaahiliina ka mida wayaxmiluunaha waxayna ku xambaaraan calaa kayri wajhiha wejkeedii saxda ahaa meelaan ahayn bal isawaabu sawaabka fii macnaaha iyada macnaheedu waxa ay weeyaan annakum idinku idaa facaltum haddaad samaysaan maa umirtum bihi wixii la idin amray falaa yadurukum idin dhibi maayo dalaalatu man dalla qof dhumay dhumidiisa idin dhibi mayso wa min jumlati maa umiruu bihi wixii la amrayna waxaa ka mid a alamru bilmacruuf wannahyu can lmunkari yani aayadda waxay ku leedahay waxa adiga lagu amray haddaad samaysa nin baadiyoobe baadidiisa ku dhibi mayso adiga marka waxa lagu faray maxaa ka midana inaad macruufka farto munkarka reebto marka haddii wixii lagu faray aad ka tagto dhib waa kuu imaanaya marka walaayatu aayadana qariibat lmacnaa macnaheedu miduu dhow yahay wa min qowlihi tacaala u dhowdahay wamaa cala rasuuli ila albalaaq macnaha aayadaasi u dhowdahay rasuulka dushiisu ma aha ilaa gaarsiin maaha haddii marka gaarsiintii uu sameeyo isaga wixii la amray waaye bis khalaasna waa gutay waajibkiisa waclam ogow ana alamra bilmacruufi wannahyi cani ilmunkari macruufkoo la faro munkarkoo la reebo lahu shuruudun buu leeyahay shuruud wa sifaatun tilmaamo macruufatun la yaqaano leysa haadaa kan ma ahan mowdica basdihaa faafinteeda iyo basdinteeda meesheedii meeshaan ma aha wa axsanu madaanihaa meelaha lagu maleeyo meelaha ugu wanaagsanna wa axsanu madaanihaa meelaha loo aaneeyo ama lagu maleeyo meesha ugu wanaagsan ixyaau culuumi iddiin weyaan kitaabkaas marka dad badanna waa aimo badanna waa waxyaaba looga faa badanna waa leeyahay meelo iyagu markaa culummadu ay naqdiyaanna waa leeyahay bal culummada qaar waxay jawaabaan waxayba jawaabeen abubakar dartuushi ayaan u maraynaa iyo in kitaabka marka la gubo qaar waxay yidhaahdeen imaatatu culuumiddiin weeyaanay qaarta gaarsiiyeen marka alxaqu waxaa weyaan wixii wanaagan in laga faa karo wixii kalena marka sidooda ayay marka madmuum u yihiin wixii xunna waqad awdaxtu muhimaatiha muhimaadkeedana waan cadeeyey fii sharxi muslim ayaan ku cadeeyey wbilaahi towfiiq wbilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina muxamedi wcala alihi saxbi